بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله كتاب الكفارة kafaaradii ayuu kitaab yahay kafaaradu halkan lagu xuseeyo waa alasl in looga jeedo jinsi alkafaara kafaaro idil baa looga jeedaa laakiin mualifku inta dambe uu xoogga saaray kafaarada idihaarka kafaaraadka waad garanaysaan dhaartu kafaar leedahay idihaarku kafaaru leeyahay qatliga dilku kafaaru leeyahay aljimaac fii ramadaan kafaaru leeyahay kafaaraadku way badan kafaarada waxaa laga soo qaatay min alkafri kafrigana waxa weeye satri qarin wey maxaa yeelay dembiga ayay asturtaa waa min allahi tacala ilaahay baa inoo fududeeyo in dembigii ay naga maydho ay naga fududayso sidaa qofka wax beera aya waxaa la yidhahdaa kaafir wax beeraya zaaric ah kaafir baa la yidhahdaa liannahu yasturu lbadla maxaa yeele siirkii ku qariyaa waaya wuxuu yihi raxmat ullaahi tacaala calayh yushtaradu waxaa la shardigaa niyatuhaa ay niyat lkafaarati kafaarada in la niyeysto laa tacyiinuhaa in la cayimo lama shardiyo waayahay kafaaradii in la niyeystaa shardi ah oo qofkii markii uu kafaaro gudanayo inuu niyeysto waxaan uu la imaanaya ee khasladii kafaaradda ah hadday cidqi tahay hadday soon tahay hadday idcaam tahay inuu kafaaro u niyeysto oo maalan hadduu addoon xoreynayo addoonka inuu kafaaradii ka xoreynayo u niyeysto hadduu soon uu soomayo soonka inuu kafaaradii ka soomayo haddii masaakiin uu quudinayo inuu kafaaradii ka niyeysto ayaa shardiga innama alacmaalu bniyaat wainama alumuuru bimaqaasidiha waa kii qaacidadu ahayd laakiin laa tacyiinuhaa kafaaradii in la cayimo shardi ma aha oo ku qeyda maalan kafaaradii dihaarka ama kafaaradii dhaarta ama kafaaradii eh, qatliga inuu cayimo kafaaradii shardi ma aha laakiin waa inuu niyeystaa un waxaanuu samaynayo inuu eh, kafaaradii u samaynayo laakiin shardi maaha inuu kafaaradaas cayimo sidaysan shardi u ahayn markii uu xoolo zakeynayo inuu xoolaha ka zakeynayo cayimo tusaale ahaan hadduu bixinayo uu arinka sakeenayay inuu dhaho haadaa zakaatu maali min alhanam neefka waxaan ka bixinayaa arigaygii ama lacagta waxaan ka bixinayaa xoolahaygii ganacsiga shardi ma inuu saa u inuu niyeystaa u zako baa laga rabaa tanna waa saasoo kale yushtardu waxaa shardiyaa niyatuhaa kafaarada inuu niyeysto markii uu la imaanayo khisaashii kafaarada mid ka mid a inuu cayimo shardi maha uu ku qaydo dihaar ama wax kale waay waa khisaaru kafaarati hihaari hihaarka kafaaradiisu khisaasheedu waxa weye khisaal macnaha qeybaheeda iyo waxyaabay ka kooban tahay waxaa weeye cidqu raqabatin muuminatin qoor muuminaha in la xoreeyo qoortaasoo bilaa caybin ceeb la-aana ceebtaasoo yukhilu wax u dhimaysa bilcamali shaqadii walkasbi xoogsigii fayuziyu marka waxaa gudaya sagiiru mid yar wa aqracu mid waxaa weeye tin aan lahayn oo marka hore kusoo dhashay isagoo bilaa tin ah, aan lahayn oo xiirano ah oo waxaa weeye laangaro ah. yumkinuhu acrajkaasoo yumkinuhu suuroobayo timaacu mashin socodkii inuu israaciyo oo macnaha wa acwaru mid hal ilaa wa asamu mid dagala wa akhrasu aflaawe wa akhshamu mid urlaawo ah oo waa faaqidu anfikii sankiisa waaye wadarihii labadiisa dhowood wa asaabici rijlayhi lugahiisa farahooda kii waaye na way ku gudaysaa way ku ansaxaysaa laa zabinu kii naafada ahaa maya walaa faaqidu rijlin kii hallug waayey awamase khinsarin ee faryartii waayey wa binsarin iyo fartii ku xigtay oo min yadin hal ah awamase unmulatayni laba xubnood oo fartii ka mida waayay min hayrihimaa oo aan ahayn khinsarkii iyo binsarkii qultu waxaan idhi awamase faaqidi unmulati ibhaamin suulka xubintiisa kii waayena waa u la midoo waxa weeye ma gudayo wallahu aclam walaa harimun kii waayeelka ahaa ma gudayo waayeelkaasoo caajizun aan awood lahayn iyo wamankii akaru waqtihi waqtigiisa inta badan majruurun waalan walaa mariidun kii xanuunsanaa asna gudi maayo addoonkii xanuunsanaa mariidkaasoo laa yurjaa la rajaynaya inuu eh, caafimaado ama uu bogsado fain bara'a haddii uu bogsado baana waxaa soo caddaanaysa alijzaau inuu guday filaa saaxiib muctada haddaan qabanno walaa yujziu ma gudayo shiraa'u qariibin sokeeye iibsigiisu ma gudayo biniyati kafaaratin kafaara lagu soo iibsado walaa ummu waladin waxa weeye addoontii uu ka wada dalay inuu soo iibsado ma gudayso walaa ummu waladin walaa cidqu ummu waladin dheh addoontii u wada dhashay inuu xoreeyo wadii kitaabatin saxiixatin kii waxa weye kitaabo saxiixa ah lahaa addoonkii waxa weye mukaatabka ah, ma gudayo wayujzi waxaa gudaya mudabarun kii dib laga xoreeyey wa mucallaqun kii lagu xidhay xorayntiisii bisifatin sifo waaya khisaasha kafaarada ee kafaarada dihaarka waa saddex saddex khasladood wey waayo khasladahaasina waa muratab macnaha way tartiibsan yihiinoo midda hore hadduu awoodi waayo ta labaad buu u wareegaya ta labaad hadduu waayo ta buu wareegaya waa muratab ta koobaad waxa weeye cidqu raqabatin muuminatin qoor muumina inuu xoraya hadduu awoodi waayo waxa weeye laba bilood oo xiiru soomaya hadduu awoodi waayo lixdan miskiin buu quudinaya saasuu mualifka noogu tartiibin doonaa mid kasta markuu sheegana axkaamtii raacaysay khasladaas ayuu sheegayaa waayahay haddaba khasnada koobaad waxa weeye qoor mu'minaha in la xoreeyo waa addoon raqabada waxaa loo jeeda addoon marka marka raqaba lagu yidhi lab iyo dhadig labada way soo gelayaan waaya raqabada shuruud bay leedahay raqabada la xoreynayo ama addoonka lagu xoreynayo kafaarada shuruud buu leedahay sharda waa inuu mu'min yahay hadday gabar tahay waa inay waaya shardiga labaad waa in wax ceeba uusan lahayn oo wax u dhimayo shaqadii ama xoogsigii wax u dhimayo waa inuusan ceeb ka marayn saliim yahay addoon saliima waa inuu yahay oo badqaba shardiga saddexaad waa in addoon dhammaystiran la xoreeyaa kamaalu alriqi fi lictaaq waxaa kaa baxaya inuu addoonkii uu eh, badh ka xoreeyo badhka kalena uu addoon ahaado waayo ama laba addoon uu midba badh ka xoreeyo isla markaana una wada xoroobin intii kale uusan u gudbin shardiga afraadna waxa weeye raqabadaas ama addoonkaas inuu ka maran yahay shawg can shawg alciwad yani inaan ciwad uusan jirinoo waxa weeye bedel aan laga qaadan bilaa ciwad waa inu xoreeya bilaa bedel waa inu xoreeya intaaba mualifku inoo sheegi doonaa haddaba shardiga koobaad muumina waa inay tahay raqabadii waayahay taana waxaa daliilu ah qowlka ilahi uu yihi markuu ka hadlayay kafaarat اlqatl waman qatala mu'mina khaطأa fataxriiru raqabatin mu'mina haddaba raqabada ilahi wuxuu ku qeyday inay mu'mino tahay waa kafaarat اlqatl kafaarat اlqatl kafaarat الظihaar fataxriiru raqabati ilahi oo muusan mu'minada ku qeydin laakiin kafaarat الظihaar muطlaqeedii waxaa lagu xambaaray muqayadkii kafaarat اlqatl oo qeydkii kafaarat اlqatl la raaciyey ah mu'mina ayaa kana lagu qeyday oo waxaa weeye taqyiid almuطlaq baa lahaa sida lagu qeyday qowlka ilahi uu yihi wاstashhiduu shahidayni min rijaalikum markuu suuraة اlbaqara ilahi ku yidhi fii aayat اlmudaayana laba nin oo rag ah markhaati ka dhigta waxaan ku qeydnay waashhiduu daway cadlin minkum suuraة اطalaaq markii ku hadlay alaaq laba nin oo daway cadli ah waxa wey markhaati geliya marka muطlaqa aayat اlmudaayana waxaan ku qeydnay muqayadkii aayatu aalaaq markaa xaml mulq cala muqayad baa lahahda taas waaya raqabada muuminada ah waxaa shardi ah inaysan wax ceeba lahayn ceebtaasoo shaqadii ama xoogsigii wax u dhimaysa waxaa looga jeedaa qofkan qof xoogsanaya waa inuu yahay oo shaqaysan kara oo isku filaan kara maadaama eh, marka la xoreeyo waxa weeye asagu uu isku filaanayo oo la asagu isku filaabo oo sayidkiisii uu ka madax banaanaanayo waa inuu isku ilaan karo hadduusan oogsan karin usan shaqaysan karin de markaa kalli buu noqonaya kallun calaa mawlaa yani waxa weya qof mujtamacii dhib ku ah culays baabu ah noqonaya marka maqsuudka waxa wey cidqiga waxa weya takmiilu xaali اlcabd addoonka xaalkiisa ina damaystiro liyatafaraqa liwadaa'if alaxraar shaqooyinka dadka axraarta ay qabsadaan inuu qabsadaa looga baahanya haddii marka uuna qabsan karin oo naftiisaba uu ku filaan karin kalli buu noqonaya dadka kale ayuu culays uu saaraya waaya alcamal walkasb markuu mualifku israaciyey waxaa weeye min baab cadfu tafsiir kasbigu wuxuu ku fasirayaa un camalkii waa isku macnoon kasabkii iyo camalkii waayo haddaba maadaama aan sidaa nidhi raqabaduna ay tahay mulaq wixii ka soo hadhay mu'minada iyo ceebta ay ka maran tahay addoon kastaa gudaya ama ha yaraado ama ha weynaado kii yaraabaa gudaya kii waxa weeye timaha xiraabaa gudaya hadda ceeb buu leeya waa timaha xiran waa tima xiran waxa loo jeeda aqrac waa mid tilaawo ahoo isagoo bilaatin uu soo dhashay marka ama timihii baa ka duulay oo xanuun baa ka sii kasii ka kaa uu gudayaa ceebtaasina waxba yeeli maysa camalkii kii waxaa weeye laangaraha ee dhutinaya waxaa weya mar hadduu socon karo socodkii uu israacin karo socodkii uu xidhiirin karo kaasina waxaa weeye u gudaya kii hal ilaa acwar waa kii hal ilaa isha kale way u fayowdahay laakiin il buu la kaasina waxaa weeye wuu gudaya acwar innaga waxaa naqaana english isdaba marsan yihiin laakiin halkan logama jeedo acwar sidaa waxaa midkii waxa wey hal ila oo ishiisu goof ay tahay ama ishiisu caddaatay oo hal ila wax ku arkayn isha kale u fayowda kaasaa loga jeeda acwar kaasina wuu gudaya asam kii dhagaha la'aa aan waxba maqlayn wuu gudaya ille wuu karaa akhras kii waxa wey afka la'aa aan hadli karin wuu gudaya haddii ishaaradiisa la fahmayo akhsham kii waxba urinayn wuu gudaya kii laga gooyey ama sanka goonaa faaqida anfi labadii dulba waa la jaray marka kaasina waxa wuu gudayaa ila wuu shaqaysan karaa kii labada dhagood la jaray isna wuu gudaya kii waxa weeye faraha lugaha laga jaray isna wuu gudaya laakiin kii naafada ahaa een kici karin ma gudayo zamin waa kii naafada ahaa en kici karin een shaqayn karin kaasi ma gudayo kii waxa weeye hal lug la lug buuba la-ayahayba oo la jaray kaasna ma gudayo ile ma shaqaysan kii waxa weeye khinsar iyo binsar hal gacan laga jaray kaasina ma gudayo khinsar waa faryartii binsar waa fartaa ku labada farood ayaa hal gacan laga jaray kaasina ma gudayo ile taasi shaqadii wax dhimaysaa laakiin waxaad ka fahmaysaa ninyadii markuu yidhi haddii laba gacmood ay ka kala go-an yihiin faryartana maalan gacanta midigtaa go-an farta ku gacanta kale tusaalahaan kaasi wuu gudaya maxaa shaqadii wax u dhimayso aw unmalatayni min ayrihima wuxooga jeedaa laba xubno unmula waxaa la ahaa farta xubinteeda unmula la dhahaa hadda fartaasoo kale saddex xubnood bay xubin hoose iyo xubin dhexe iyo xubin sare marka laba unmulo hadday ka go tahay faraha kale oo faraha kale ka maqanta maalan waa fardhaxadii iyo waxaa weeye murdisadii fartaas sabaabadii iyo ibhaamkii saddexdaas hadday laba xubin ka maqan taasna waxaa weeye oo hal gacan aydna waxa wey dhibaato keenaysaa ma gudayo qultu imaam nawi wuxuu u daray wa unmulat ibhaam suunka xubintiisa hal xubin hadday ka maqan tahay laba xubinood buu leeyahy asal ahaanba mid ahaan maqan tahay ma gudayo wallahu aclam <coughs> waxaa kaloon gudaynay odaygii waayeelka ahaa ee shaqayn karin waxaa weeye tabargabay caajiska ahaa qofka waktigiisa inta badan waaran majnuunka ah kii waxa wey xanuunsanaa in xanuunkiisa inuu ka soo kaco ama kasoo bogsada aan rajaynayn ma gudaye intaasoo dhan haddii laakiin marka hore la filayey inuusan eh, ka caafimaadayn xanuunkan markii la xoreynayay laakiin inuu dib ka caafimaado ilaahay xanuunkiiba ka sii qaado markii la xoreeyey kadib waxaa soo inuu eh, guday baana alijzaa inuu gudayo ayaa soo caddaanaysa maxaa yeelay yani ayaa eh, la waayey likhaطa'i اldan malihii baa khalad noqday qaacidana waatay ahayd yuctabaru fi lcuquud maa fii nafsi اlamr cuquud had jeer waxaa loo egaa xaqiiqada shayga loo egaa waaya sidoo kale walaa yujziu shiraau qariibin biniyati kafaara sokeeye inaad ku soo iibsato biniyati kafaara inuu kafaaradii uu kaa gudo ma asaxayso maxaa looga jeedaa qariibkii waa kii kugu xoroobaya ama asalkaagii ama farcaagii aabbaha hooyada waladkaagii oo addoon haddaad soo iibsato wuu kuu bimujarad iibsiga aad soo iibsatay ku xoroobaya ilanima milkin kartid aabbaha iyo hooyada iyo waladkaaga waaya kaasna kaa gudi maayo maxaa yeelay dee kafaaro markaa nuuna kaa gudinaya wuxuu kaaga gudaya xaggii maaragtay qaraabada qaraabanimadaas ayuu ku mutaystay xornimadii ee xaggii kafaarada ma aha addoontaadii uma waladki awlaadda kugu dhashay addoontii waladkugu dhashay uma walad baa mustawlad baa taasina kuu gudi mayso maxaa yeele xornimada waxay ku mutaystay min jihati istiilaad markaad dhimato min raasmaalika ka xoroobaysaa taasina kaa gudi mayso addoonkii aad kitaabaysa ee tida idaa adayta hada almaal haddaad xoolahaas ka bixiso fa anta xor aad tidhi kaasina kaa gudi mahay inaad xorayso sababtoo ah isna xornimadii wuxuu ku mutaystay kitaabadaas wayusi mudabar addoonkii laakiin aad dib ka xoraysay uu kaa gudaya maxaa looga jeedaa waa kii xornimadiisa aad ku xidhay geerida sayidkiisa waa yani xornimadiisa lagu xidhay geerida sayidkiisa oo maalan waxaa timi idaa midtu fa anta xurun haddii aan dhinto xor baa tahay baa tiri lagu xidhay xornimadiisii geerida sayidkiisi kaasi wuu gudayaa kafaaradii sababtoo ah milkigiisu waa taam waad ku tasarrufi kartaa waad iibin kartaa waad hibayn kartaa waaya wa mucallaqun bisifa kii sifada lagu xirana wuu gudayaa oo mucallaq bisifa maxaa looga jeedaa waa kii aad tidhi in dakhalta daar haddaad gurigaa gasho fa anta xur ama in xafidta alqur'aan qur-aanka haddaad qaybto fa anta xur waxa haddaad samayso xor baa tahay aad tidhi kaas haddaad cidqigiisa ama xornimadiisa aad tandiiso dado anta xurun xor baa tahay ad kafaarada unigeysato wuu kaa gudayaa kaasi wuu kaa gudayaa waaya aan ku socodayna inta laqmadeeda wuxuu ihi wa khisaaru kafaarata dihaari dihaarka kafaaradiisa khisaasheeda ama waxyaabihii lagu kafaara gudanayay waxaa weeye cidqu raqabati muuminatin qoor muumina in la xoreeyo bilaa caybin ceeb la-aana ceebtaasoo yukhilu waxu dhimaysa bilcamali shaqadii walkasbigi xoogsigii fayusi haddaba waxaa gudaya sagiiru ilmihii yaraa wa aqracu kii tilaawaha ahaa acraju acraju mualifku yihi biduuni waaw waa caطfun bilaa caaif caadifku waa la xadfay acraju waxaa weeye acraju kii waxaa weeye laangaraha ahaa kaasoo yumkinuu suuroobsa tibaacu mashyid socodkii inuu waxaa weye israaciyo oo socodkii u xidhiiriya wa acwaru kii ishala ah wa asamu kii dhagahala ah wa akhrasu kii aflaawaha wa akhshamu kii urlaawaha ah wa faaqidu anfi kii sankiisa waaye wa udunayhi labadiisa dhagood wa asaabici rijlayhi iyo lugihiisa labadiisa lugood farahoodii waaye laa zaminu kii naafada aha maya walaa faaqidu rijlin kii hal lug waaye maya aw khinsarin faryartii wabisarin iyo farti ku xigtay faryarta min yadin hal gacana labadaas ay ka tirsan yihiin aw amase faaqidi unmulatayni labadii xubnood ee farta kii waayey min hayrihimaa labadaa farood ee khinsarta iyo bisarta heyrkood oo ah fardhaxadii iyo fartii ku xigtay murtisadaha qultu qaalana wuxuu hi aw unmulati ibhaamin ama soolka halkiis hal far hal xubin waaye unmulati ibhaamin soolka hal xubin ka waayo wallahu aclam walaa haribun kii waxa weeye waa yeelka ahaa caajisun oo oo tabargabay waman akar watii kii waktigiisa inta badan majnuun waa walaa maridun kii xanuunsana kaa xanuunsana laa yurja aan la rajaynaynin inuu caafimaado fain bara haddii uu caafimaado baana waxaa soo cadaanaysa alijzaau inuu guday oo asaxay cidkigiisii kafaarada laga xoreeyay fil asax muctamadaan qabana walaa yujziu ma gudayo shiraau qariibin kii sokeeyaha in la soo iibsado biniyati kafaarata kafaara niyadeeda walaa ummu waladin ummu walad waxa weeye addoontii u wala dhashay sayidkeeda in laga xoreeyo kafaaradii wadii kitaabatin saxiixatin iyo kii kitaabada saxiixa ahaa ee asaxday u saaxiibka ah waa addoonkii mukaatabka ah asna in kafaaradii laga xoreeyo ma asaxayo wayusi waxaa gudaya oo kafaarada in laga xoreeyo gudaya mudabarun addoonkii dib laga xoreeyey layidhi anta xurun idaa mitu idaa mitu fa anta xurun lii wa mucallaqun kii lagu xidhay cidqigiisii bisifatin sifa lagu xidhay fain araada hadduu doono jacala alcidqi inuu ka dhigo xorayntii almucallaqi ee la xihay kafaaratin fain araad hadduu doono jacala lcidqi xorayntii inuu ka yeelo almucallaqi lagu xidhay bihaa waxaa weeye sifadii kafaaratan kafaara inuu ka yeelo hadduu doono lam yajuus ma banaano walow waxaa u bannaan tacliiqu cidqi kafaarati kafaarada xoraynteedii inuu ku xidho bisifati sifo waaya wuxuu ku yidhi addoonka mucallaq اlcitqi bisifa yani xorayntiisii lagu xidhay sifo haddii uu doono inuu ka xoreeyo inuu ka dhigo xorayntiisii kafaaro ma gudayso eg laba masalo iyo iska kaa khaldami masalada koobaad waxaa weeye lagu xidhay xornimadiisii sifo maalan la yidhi haddaad qur-aanka xafido fa anta xurun liwajh illah haddaba waxaa lagu xidhay cidqigiisii sifada ah inuu qur-aanka xafido addoonkaas waxa weeye way bannaan tahay inaad kafaara ka xorayso dhahdo anta xurun can kafaarati kafaaradeedii baan kaa xoreeyay waaya laakiin ma bannaano addoonkii lagu xidhay xornimadiisii sifo in aad ka dhigto xornimadiisaas sifada ku xidhan kafaare aan kari tama banaano tusaale ahaan addoonba waxaad ku tidhi in dakhalta daar guriga haddaad gasho faanta xoro guriga haddaad gasho xor baata dabeetana mar labaad waxaad ku tidhi in dakhalta daar guriga haddii aad gasho fa anta xurun can kafaarati kafaaradeedaad ayaad ka xoroobaysa kii horena mucallaq bu ahaa kan dambana waa mucallaq laakiin kan dambe waxaa lagu xidhay maxay kafaara lagu xidhay marka ma banaano marka horeba aslan sifadaas yuu ku xoroobi laha haduu sameeyo isla sifadiibaad ku soo celisood kafaaradihe aad ku xidhay marka ma banaana taas laakiin waxaa kuu banaan inaad dhahdo anta xuru xor baat taasaa kuu banaan waayahay waxaa kuu bannaan inaad kafaaradii xoraynteedii aad ku xidho bisifa oo maxaa loga jeedaa meeshii addoonkii aad ka dhihi lahayd anta xurun can kafaarati inaad dhahdo in xafadta in xafidta alqur'an qur'anka haddaad xafiddo fa anta xurun can kafaarati kafaaradii aad ka xoroobaysa hadda addoonka tos baad u xorayn karti laakiin toos baad o xoreynna waxaad ku xidhay kafaarada inaad ka xorayso shardi baad ku xidhay ama sifaad ku xidhay way banaanta way banaanta faanta xurun can kafaarati baad ina xafidta alqur'aan faanta xurun can kafaarati wayajuusu waxaa bannaan ictaaqu cabdayhi labadiisa addoon inuu ka xoreeyo can kafaaratayhi labadiisa kafaarood can kullin kafaaro kasta inuu ka xoreeyo nisfu da kan niskiisa wa nisfu da iyo kan niskiisa walow actaqa haddii uu xoreeyo mucsiru mid caydha nisfayni laba nis oo can kafaaratin yani laba nis oo laba addoon ay kale lahaayeen laba addoon nisaskooda hadduu ka xoreeyo can kafaaratin hal kafaaro fala sax waxa waya lisaa inuu guday in labada addoon baaqigooda hadduu yahay xoran xor tan macnaheed waxaa weeye laba addoon baad leedahay labada addoon mid kasta waxaad ka xoraysay haaf kanna haaf baad ku leedahay kanna haaf ayaad ku leedahay waaya waaya marka juusi citaaqu cabday can kafaaratayhi ha may waxaa weeye laba addoon baad leedahay laba kafaarana waa laguu leehay dabeetana addoon kasta labadii kafaaro ayaad nis mid kana nis ka xorayn kafaarada waxaad ka xorayn addoonka niskiisa iyo addoonka niskiisa kafaaradii kalena addoonka niskiisa iyo addoonka niskiisa yani meeshaad ka dhirahayd addoonkana kafaaradeeda ayuu xor ka koobaad addoonkana kafaaradaba buu xor ka ayaa waxaad samaysa isku qaybisa waxaad tidhi kafaaradii koobaad adoonka niskiisa ayaa xor ka noqonaya adoonka niskiisa kafaaradii labaadna adoonka niskiisii kale iyo adoonka kale niskiisii kale inaad saas kuu qaybiso way bannaantay wa ictaaqu cabday can kafaaratay laba kafaarana lagu lahaa laba adoonna wuu lahaa can kullin waxaa weeye kafaaro kasta nisfu daaka niskiisa iyo wa nisfu daaka niskiisa way bannaantay waaya taasi way bannaantay haddii nin mucsir ah nin caydh ah oo lagu leeyahay hal kafaaro uu ka waran laba addoon oo midbalba uu nis ku laba addoon bay laba nin isku lahayn yani addoonkan nisba ku lahaa nis qof kale iskale addoonkan nisba ku lehay qof kale iskale ma bannaan tahay inuu labadii nis ee labada addoon uu waxaweye mid kasta niskiisa ka xoreeyo way bannaan tahay laakiin bishard odhan maalan addoonka nis baan ku lahaa niskayga waa xor kanna nis baan ku lahaa waa xor labadaa nis marka kafaaradaydii baan u niyeystay taas ma bannaanta way bannaanta laakiin bishart in addoon kasta uu saa yidhi baaqigiisa oo xoryahay oo xornimo isku raacayo diidan yahay addoonkii nisna inuu xor noqdo nisna hee oo addoon yahay mubacad inuu diidan yahay marka tabciidkii lama ogolo waa soo sheegnay inay shari tahay inuu addoonkii dhinac isku raaco xornimadiis wada helo marka waa in e, baaqiiisa xoriya muxuu mualifka u shardiyey walow actaqa mucsirin muxuu yihi maxaa yeele hadduu muusir yahay oo hodan yahay dee addoonka israacayaaba hadduu niskiisii xoreeyo niskii kalena bisiraaya ayuu ku xoroobayaa qiimihiisa waa laga rabaa sida xadiid kusoo aroortay wuxuu yihi waictaaqu cabdayhi labadiisa addoon inuu ka xoreeya can kafaaratahi labadiisa kafaarada yaa bannaan can kulin kafaaro kasta nisbidaa ka niskiisa wanisbidaa ka niskiisa wala ictiqaad uu xoreeyay mucsira mid cayna nisfayni laba nis oo laba addoon uu ku kala lahaa can kafaaratin hal kafaar ka wada xoreeyo labadaa nis ee labadaa addoon falasaxu muctamad waxa wey alijzaa inuu gudayo oo asaxayo in kaana hadduu yahay baaqiyihimaa baaqi lcabdayn labadii addoon ee nisaskoodii u xoreeyey xoran hadduu yahay nisaskii kale hadday xor yihiin oo labadiisii nisan ku laabnaayeen markaa way asaxaysaa laakiin labada nis hadday waxaa weeye ay addoonnimo kubaaka ahaanayaan ma asaxayso walow actaqa hadduu ku xoreeyo addoonkii biciwadin bedel hadduu ku xoreeyo lam yujzi ma gudayo can kafaarati kafaara ma gudayo waaya maxaa looga jeedaa wax kaan soo shardinay raqabadii ama addoonka la xoreynayo inuu shawdan ciwad ciwad inuu ka badhan yahay bedel bilaa bedel waa inuu xoreeya waxba waynu iska qaadan wax adduunya waynu iska qaadan baan haddaba addoonkii haddii uu kafaaraysi kaga xoreeyo bibedel ciwad buu ka qaatay lacag buu ka qaatay ama hanti buu ka qaatay taasi kama gudayso maxaa yeeley kafaaradii halkan waxaa soo galay bedel bedelkeeda kuma ansaxayso waxa la rabaa dar ilaah in addoonka u xoreyso ama bedelkaas addoonkaa ka qaato hadhaw maalan kafaaradaydii baan kaa xoreeyey haddaad kuni siiso ama qof kale ha ka qaado hadhaw maalan addoonkaygan waxaan ka xoreeyey kafaaro lagu lahaa haddii aad kun isiiso haddaad kun isiiso kun doolar maalan ma ansaxayso dabeetana ajnabiga waa aqbal qofka kale ma ansaxayso taas waaya walictaaqu xorayntii addoonkii lagu xoreeyay bimaalin xoolo ka alaaqin si asagoo lagu fura buu yahay bihi ay bilmaali maalki falow qaala haddaba hadduu dhaho actiq uma waladika adoontii kuu wada dhahay waaad ku oraysaa al ai kun aactiq dabeetna oray nafada waa uu fulaya walazimhu ciwadu bedelkiinu ku waajibaya qofkii isku waajibiyey kada waaa lami ah, low qaal hadduu actiq cabdiga addoonkaa ku xoray calaa kada intaas oo faactiqa uu xoreeya fi lasaxi muctaba haddaa qabana ayna taasi la mid waaya way qaala hadduu dhaho actiqhu addoonkii ku xoree actiqhu addoonkii ka xoree canii xaggayga calaa kada intaana ku xoree oo facala siduu yeelo cataqa waa uu xoroobaya cani dalbaday wa calayhi asagoo maalwilay kaa aalibka alcwadu ah, badelkii walasaxu muctamad waxaa weeye annahu kaa aalibka yemlikuhu addoonkii inuu milkinayo caqiba lafdi lictaaqi xoraynta lafdigeeda gadaasheeda inuu milkinayo uma dabeetna yactiqu caleyhi asagoo ku xoroobaya wuxuu ku yidhi marka adoon la xoreynayo hadii lagu xoreeyo xoolo waxay la mid sida asagoo haweenaydii lagu furo xoolo taasay la mid tahay ka talaaqin bihi ay bilmaa ayadoo oo haweeney xoolo lagu furo oo dalaaqeedii xoolo lagu xiro ayay la mid tahay marka masalada waa istidraad baabka kafaarada calaaqada ma marka wajushadaha ka dhexeeya waa maxay markuu ka talaaqin bihi waxaa weeye hore waxaan usoo tilmaanay haweeneyda hadii dalaaqeeda lagu xiro xoolo oo la maalan kun baan kuu ama gabadha dhahdo kun baan ku sina fur waxaa weeye xagga zawjka wuxuu ka ahaa mucaawado fiihi shuubu tacliiq mucaawado uu tacliiq ku jiro xagga gabadhan wuxuu ka ahaa mucaawada fiiha shawbu jacaala mucaawado iyo jacaala isku daray tanna waa tii oo kaleo addoonkii haddii xoolo lagu xoreeyo qofkii iska lahaa adoonka xaggiisa waxay ka noqon mucaawado bedel qaadasho uu ku jiro maxay tacliiq shardi ku jiro shardi lagu xidhaya qofkii ka dalbadayna wuxuu noqonayaa mucaawado fiiha shawbu jacaala jacaale ay ku jirto taana horeba soo sheegna soo tilmaan kitaab lkhulc ayaan kusoo faahfaahina waaya haddaba inagoo taa ka indilaaqayna haddii uu dhaho maalan qof war addoontii weladka kugu dhashay ee umuwaladkaagii ahayd kun ku xoreen dabeetana ninkii sayidka ahaa ee umuwaladka iska lahaa uu sidaa ku xoreeya addoontii horta xornimadii way fulaysaa koogu xoreynta way fulaysaa kunkiina ciwadkiina waxaa lagu yeedhanayaa qofkii ka dalbe ee yidhi addoontan umuwaladkaaga ah kun ku xoreen qofkii yidhi ayaa bedelkii lagu yeelanaya taa waxaa la mid ah haddii uu dhaho addoonkaaga tii hore umuwalad bahayd addoonku ka yahay ama weladka waxaa wey milkii qof bixi karto sinaba kaga bixi karto oo ma iibin karo ma hibayn karo laga dhaxli maayo laakiin addoonku ka duwan yahay hadduu uu qof kale ku dhaho addoonkaaga waxaad ku xoraysaa intaa inta anaa ku siina xorey addoonkaaga dabeetana uu sidaa ku xoreeyo waxa weeye xornimadiina way fulaysaa ciwadkiina waxaa lagu yeelanayaa qofkii ka dalbay ee yidhi anaa bixinaya waxay sidaas ku laazimiyey haddii uu dhaho ka waran actiqu canii addoonkan aniga xaggayga ka xore calaa kada intaana ku xore dabeetana uu sidii yeelo wuu ka xoroobaya qofkii dalbay ayuu xaggiisa ka xoroobaya haddii kafaare lagu lahaa tusaale ahaan udho addoonkaaga aniga kafaare lagu leeyahay xaggayga ka xore qofkii dalbay ayuu xaggiisa ka xoroobayaa ciwadka iyo bedelkana asagaa lagu yeelan doonaa wixii uu magacaabay uu yidhi maalan intaasaan ku siinaya addoonkan xaggayga ka xore haddaba addoonka markii aad xoreynayso eed kafaare ka xoreynayso waxaa shardi inaad milkaaga inu ku jiro adoad leedahay kana waxa weeye wuxuu yihi addoonka haagan aada leedahay xaggayga ka xorey gooruu milkii waayahay wuxuu ku yihi milkigan wuxuu xasilayaa markii lafdiga ictaaqa uu ku dhawaaqay isla markaa uu yihi actaqtu haada alcabda canka addoonka xaggaagan ka xoreeyey markaasuu milkiisi intuu soo galay ayuu ka baxay oo markii way xoroobay waa ilmiqsiir markuu saa u dhawaaqay ayuu milkigii qofkii iska lahaa sid ka wareegay oo uu wareegay ninkan he iga xoree yidhi ayuu xaggiisa wareegay kadib asagoo ka xoroobay saas wey waman qofkii malaka milkiya cabdan adoon aw mase amanahu lacagtiisa milkiya faadilan xaalu yahay midka dheeraad ah amankaasi can kifaayati nafsihi naftiisa wax ku wa ciyaalihi ciyaalkiisa nafaqatan xagga biilka wa kiswatan xagga aradbax wa sugnan xagga deegaanka iyo guriga la degayo wa asaatan xagga alaabta guriga la dhigayo asaaskaasoo laabudda minhu lama huraan ah ama aan laga kaaftoomi karin lazimahu lcidqu markaa inuu addoonkaa xoreeyaa ku waajibaya ah, halkan wuxuu ku sheegayaa qofka uu ku waajibayo addoon inuu xoreeyo kafaaro ka xoreeyo waa qofka wuxuu ihi addoon iska leh ama lacagtiisa haysta addoonkii ma haysta lakiin lacagtiisi uu heli karaa waaya isla markaana addoonkaas ama lacagtiisuba waxay ka dheeraad tahay naftiisa wax ku filan isaga biilkiisa iyo ciyaalkiisa kifaayata nafsi waxaa loga jeeda wax ku filan naftiisa iyo ciyaalkiisaba xagga biilka iyo xagga aradbaxa iyo xagga deganaanshaha deegaanka yani gurigay degi lahayeen waxaaba inuu dheeraad ka yahay shardi ah isla markaa alaab hadii loo baahan yahay alaabtii yani daruuriga ahayd ee guriga u baahnaa waxaasoo dhan inuu dheeraad ka yahay addoonkii la oreynayo kafaalaha laga oreynayo ama lacagtiisi ayaa shardi ah uu dheeraad ka yahay waxaasoo idin marka addoonka inuu xoreeya waajib ah walaa yajibu waajib ma aha baycu hanti maguurto ah inuu iibiyo wa maalin iyo raasamaal ganacsi hantida maguurtadii raasamaalkaasoo laa yafdul usan dheeraadka ahayn dakhluhumaa waxa ka soo gelaya can kifaayatihi waxa asaga ku filan walaa maskari guri inuu iibiyo waajibkumaha waa cabdin adoon maskarkaa iyo cabdigaasoo nafiisayni qiimo badan alifahumaa uu la qabsaday u dulmay filaa saxi muctadan haddaan qabano walaa shiraaw inuu kusoo iibsado addoonkii biqadnin dagid waajibkuma aha wa adharu laqwaali aqwaasha kan ugu xoog badan waxaa weeye ictibaaru waxa weeye kafaaradii uu gudareeyey uu bixinaya wuxuu yidhi qofka kafaaro gudanaya waajib kuma aha in uu addoonkii si uu u xoreeyo kafaaradiisa ugu xoreeyo u iibiyo hanti maguurto ah sida gurigii iyo dhulkii wixii la halmaada ama raasamaalkii ku ganacsanaya waa waase goorma haddii hantida maguurtada ah ee daycada weliba dayca waxaa lahaa aqaar qofkii uu dheefsanayo sida guri u karaysan oo kale ama dhul uu kireeyo oo kale uu dheefsado ayaa ama uu beerto oo kale ayaa la dhahaa dayca raasamaalkana waad garanaysaa waa xoolihii lagu ganacsanaya haddii daycadaas iyo raasamaalkaas waxa ka soo gelaya dakhli ah ee faa'iide ah aysan ka badnayn kifaayadiisa kama badnaba kifaayadiisa oo asagii baabade u baahanba daycadaas iyo raasamaalkaas marka waajibka ah waa inuu iibiyo sidoo kale inuu u iibiyo addoonkii lagu kafaalo gudanayay waajib kuma aha gurigii uu deganaa ama adoonkii uu iska lahaa labadaba ay qiimo badnaayeen nafiisayn ahay oo uu la qabsaday maxaa wuxuu qofka la qabsaday inuu iibiyo de ku adkaan maxaa looga jeedaa nafiisayni macnaha haddii addoonka u baahan yahay hadduu iibiyo laba addoon buu kusoo iibsan karaa asagu yeeshay iyo miduu kafaarada ka xoreeyo laakiin addoonkan waa addoon aad u qiimo badan oo la qabsaday sidaa inuu iibiyo waajib kuma aha guriga nafiiskana waa guri hadduu iibiyo kafaaradii addoon uu u iibin waxa weeye guri kalena uu ku iibsan guri iyo addoon u goyn karaa laakiin asagii la qabsada guriga uu aad uu jecel yahay marka waajib kumaa inuu addoonkaa iyo maskankaaba u iibiyo maxaa yeelay mufaaraqat lma'ruufi cusrun yacni wixii la qabsatay ee aad inaad faaruqdo aad u adagtay nafta way ku adagtay lakiin hadduusan la qabsanin oo de gurigan guryaha noola mid yahay addoonkana addoomaha noola mid yahay marka waa inuu iibiyo aya waajib ah sidoo kale addoonka inuu kusoo iibsado biqablin qiimo yani ka badan qiimihiisa caadiga ah oo dagid ku jirto waajibkuma aha maalan haddii addoonka la siinay maalan shan kun oo doolar toban kun oo doolar haddii uu dhaho ninkii iska lahaa addoonka toban kun ku iibinaya shardi maha inuu kasoo iibsado waayahay aqwaasha ugu xoog badan xagga iyo yani ictibaar lyasaan qofkan markii uu addoon iibsan karo goormaan la eegaya aqwaal badan baa ku jirta laakiin qowlka ugu xoog badan waxa wati hadaa waktiga kafaarada uu gudanayo waktigaas ayuun baa la eegaya waktigaan baa la eegaya waaya qowl kalena wuxuu leeya waqti alwujuub waktigay ku waajibtay qowl kalena wuxu leey labada waqti waa la eegaya kolba midkii uu yasaar lahaa ayaa la eegaya laakiin sida muctamadka waktiga hoontinimada waxaa la eegaya waktiga uu kafaarada gudanayo fain cajaza haddaba haddii u awoodi waayo kafaaradii addoonka fain cajiza hadduu ka caajizo can ciqin horeyn hadduu ka caajizo saama wuxuu soomaya shahrayni mutataabicayn laba bilood oo xihiida bilhilaali xagga waxaa weeye bilhilaali oo bishii la biniyati kafaaratin kafaara uu ku soomaya walaa yushtardu lama shardiya niyata tataabuci niyadii xidhiidhinta inuu niyeysto shardi ma aha fainbada hadduu bilaabo soonkii fi anaa shaari bil dhexdeed xusiba shaari bishii baa la xisaabanaya bacdi way ka dambaysay bilhilaali bishii baa lagu xisaabanaya bisha aragtida lagu xisaabanaya wa atama alawala bishii horena wuxuu dhamaystiraya min ahaaliii bisha saddexaad ayuu wuxuu ka dhamaystirayaa alaaiina soddon cisho waay wuxuu yihi haddii uu awoodi waayo qofkii inuu addoon xoreeyo adoonkii muusan helinba sida zamankeena kale hadda addooma lama helo ama adoonkii lacagtiisii uu awoodi kari waayo markaa khasladii labaad ayuu ugudbaya oo ah siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo inuu soomo su ilahay qur sheegay maxaa ilaahi subxana wa tacala wuxuu faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayn min qabli an yatamaasa faman lam yastaic faicaamu sitiina miskiina war garanaysaa aayadii suurat mujaadila haddaba hadduu awoodi waayo addoonka inuu xoreeyo laba bilood oo xidhiir labada bilood ee xiriirkaana maaha bisha milaadiga hadda maanta aan xisaabsano maaha bilaha milaadiga ma xisaabsanayo ee waa bilaha carabiga ah ee aragtida bisha ayuu ku soomayaa waaya biluhu waa inay xidhiir yihiin labadaa bilood waa inay xidhiir yihiin biniyati kafaaran uu ku oo habeen walbuu niyeysanaya waayahay niyatu tataabuc shardi maaha niyeysto inuu habeen inuu niyeysto inuu sooka xidhiirinayo shardi maaha maxaa yeelay ficligii buu usamaynaya ficil ahaan buu usamaynaya markaa inuu liyeysay shardi maaha haddii bil dhexdeed uu soonkii labada bilood uu bilaabo tusaale ahaan bishii muxaram oo labaatan ah ayuu bilaabay horta bisha ka dambaysa safar bisha aragteedu uu ku soomayaa yacni bil waxaa weeye carabi ah ama sagaal labaatan ku dhamaato ama soddon ha ku dhamaato aada bisha safar inta kolba noqoto ayuu soomayaa bishii labaatan waaya tii horena jabnaydna ee waxa weeye labaatan cishay ka maqnaydna ile toban buu ka soomay taana bisha saddexaad ee rabiicul awal ayuu dhamaystiraya soddon buuxuu ka dhigayaa hadduu toban cisho ka soomay labaatan cisho kole ku darayaa soddon buuxay sidaa ku noqonaysaa marka bishaan jabtayna waa la buuxinaya soddon baa laga dhamaystiraya bishan kalena waxaa weeye waxa weye bisha kolba intay noqoto ama sagaal ama soddon ayuu soomaya waaya wayafuutu wuxuu ku tegaya atataabuci xidhiidhkii bifawaati yowmin maalin inay tagto bilaa cudurin cudurdaar la'aan wakadaa saasoo kale bimaradin xanuun ayuu ku tegaya tataabuci filjadiidi qowlka jadiidka haddaan qabano laa bixaydin xaydka ku tegi maayo tataabuci ku guyi maayo wakadaa sidoo kale junuun waanidii ku guyi maayo calaamadahay muctada haddaan qabano waaya tataabuca ila waxaan laba bilood oo xidhiidha waa inuu sooma oo maalin uusan afurayn muxuu ku tegi karaa tataabucaas muxuu ku kala go-ayaa waxaa kala goynaya hadii uu hal maalin afuro oo labadii bilood hal maalin hadduu afuro walow maalinta dambaysaba ha ahaatee waxa weeye tataabuci ugu waa inuu labadii bilood dib usoo bilaabaa waay bilaa cudur hadduu afuro weyaan bilaa cudur hadduu hal maalin iska afuro cudurdaar la-aan sidoo kale hadduu xanuun ku afurana waa lamid xanuun baa ku dhacay dabeetana wuu afuray qowlka jadiidka wuxuu leeyahay tataabuci ugu dib uu soo bilaabaya waay maxay ikhtiyaarkiisu ku afuray maradka iyo soonka isma diidayaan asal laakiin xayd hadduu gabadha ku yimaado tataabuci ma jarayo aydka maxaa yeel gabadha xayd kama banaan kartaba bil walba way arkaysa waa caadadii bilaahe waaladii waa saasoo kaleo haddii qofkii waxa weye soomiya labada bilood haddii waale ku timaado tataabuci kugu imaaya hadduu soo caafimaado ilahay meydkiisu soo celiyo halkiibu kasii bilaabaya fain cajaza u awoodi kari waaye can soomin soom biharamin bisababi haramin waayeelnimo sababteed aw maradin ama xanuun qaala akaruuna culamada badankood waxay dhaheen xanuunkaasoo laa yurja la rajaynaysa waalugu inuu eh, qofkii uu ka zuulo oo ka tago aw mase laxiqa uu ku haleelo bisabab sabab sawm soonka sababtiisa mashaqatun shadiidatun mashaqo aad u daran baa ku dhacday aw mase khaaf wuxuu cabsaday ziyaadata maradin xanuunkii inuu ku ziyaado kafara kolkaa wuxuu kafaara gudanaya bidcaami sitiina miskiina lixdan miskiin inuu quudiyo aw faqiiran ama faqiir laa kaafiran gaal ma quudinayo walaa haashimiya mid haashimiya ma quudinayo wamualibiyan mid mualibiya ma quudinayo oo reer beni mualiba muddan lixdan mud ayuu quudinayaa sitiina muddan waxay ku tacalluqdaa biicaami sitiina miskiin icaamkaas masderkaas waxaa weeye kordhigaya sitiina sitiina muddan lixdan koobo ayuu markaa siinayaa mima yakuunu fitratan wixii fira noqonaya macnaha fitradii ku gudayey waa sakaatlufidriga waitmna waa khasradii saddexaad ee kafaarada waxaa soo sheegnay cidqu raqabati tii labaadna waxayd siyaamu shahrayni mutaabicayn tana waa tii saddexaad oo ah icaamu sitiina miskiinan hadduu labadii hore awoodi waayo tii saddexaad buu gudbaya oo ah inuu markaa lixdan miskiin u quudiyo haddaba wuxuu ku yidha haddii uu soonkii awoodi kari waayo soonka qofka mau awoodi karaba waa qof waayeela ama waa qof xanuunsan xanuun waxa weeye aan rajo laga qabin inuu ka soo caafimaado oo muxuuse u leeyahay haddii xanuunkan uu xanuunsan yahay rajo laga qabin uu ka caafimaado dee waan sugayna ka caafimaadayo markuu caafimaado ayaan leenahay laba bilood oo xidhiidho soco laakiin hadduu yahay xanuunkan uu xanuunsan yahay xanuun aan rajada laga qabin inuu ka fiyoobaado ama ka bogsado markaa wuxuu u gudbayaa caamkii sitiina miskiin lixdan miskiin inuu quriy waa u diidayay qofka inuu soomo waa xanuunka lala noolaado qofkii dee waxa wey weligiiba la noolaanaya xanuunkaa wey ama qofkii ah uu soomi karaa laakiin soonkii dhib badan buu kala kulmayaa dhib badan ayuu kala kulmayaa oo ma awoodi karo waay ama wuxuu ka cabsanaya xanuunka inuu ku ziyaado hadduu soomo intaasoo idin wuxuu ku kafaalo gudanaya icaamu sitiina miskiin lixdan miskiin buu quudinayaa ama lixdan faqiira aayadda waxaa lagu sheegay sitiina miskiina faqiirkiina wuu ka sii liitaaba dee miskiinki laakiin ma siinaya kaafir gaalkii kuma asaxay inuu siiyo gaal miskiina ma siin karo mid reer beni haashimana ma siin karo mid reer beni mudalibana ma siin karo intaaba waxa weeye ma gudayaan tamliigooda ma gudayo waay sifadii sakada sida sakada oo kale weyaan sakadaba sidan kuwana u gudaynin reer beni haashimi reer beni mudalib gaaladii ayayna kafaaradiina ugu gudaynin waaya lixdan mud buu siinaya lixdan mud mudkana horaan usoo tilmaanee fii kitaab الzaka waxaana dhi waa saac rubuci saacina waxaana dhi waa laba kiilo iyo konton garaam marka wuxuu noqonayaa taqriiban an boqoloo garaam oo aan iskiilo iyo wax yar weya iskiilo iyo wax yar weya iskiilo iyo toban garaam meelahaas wey waa inuu zakaatulfidri wax ku guday u yahay wax la siinayo waa xabbi xabkii saliimka ahaa ee aan la radqin ee daqiiqda aan ahayn kaas wey khubsi iyo waxaas ma asaxaye daqiiqto xabad dhamaystiran uu noqdaa wuxuu yihi fain cajiz hadduu awoodi kari waya can soomi soomkii biharami bisababi haramin waayelnimo sababteeda marda ama xanuun qaal aktarun culamada badankooda waxay dhaheen xanuunkaasoo laa yurja an rutiin zawaalu inuu ka suuro qofkii aw mase laxiqo ku halaala bisasoomi soomka sababtiisa mashaqatun dhibaato shadiidatun oo daran aw mase khaafa ka cabsa ziyadata mardin xanuunka inuu ku ziyaado kaara wuxuu ku kafaara gudanaya marka ayada bidcaam sitiina miskiin lixdan miskiin uu quudayo aw faqiiran ama faqiir laa kaafiran gaalkii ma quudinayo walaa haashimiya mid haashimiya mualibiya mid reer bani mualiba sitiina muddan lixdan mud buu siinaya mima yakuunu waxaa noqon kara firatan fira noqon kara maanaa sifaatufidri noqon kara wixii sifaatufidri ku asaxayay ayaa halkana ku asaxaya kitaabu licaan licaankii ayuu kitaab yahay licaanka waxaa looga jeedaa almubaacada luqatan waxaa loo jeeda almubaacada kala fogaanshoomin waxaa ka mid ah, lacanahu llah ilahay baa naclaaday macnaha naxariistiisu ilahay ka dheereeyaa laga jeeda lacaan waxaa lagu magacaabay maxaa yee labada zawjayn ee isqaba markay lacaantamaan naxariista ilahay bay ka fogaanayaan khaasatan qofkii beenta sheegay ama waxaa lagu magacaabay lacaan maxaa yeele libucdi kulli minhuma can alaakhar midkood mid kaluu ka fogaanaya weligood marka ma kulmayaan weligood isma guursan karaan dib oo dambayta mar mar hadday waxa weeye lacaantamaan harcanna licaanku waxaa weeye kelimaat macluuma kelima la yaqaano jucila laga dhigay xujatan xujay muari qofkii loo baahigeliyey ilaa qadfi man haweenay inuu qadfo la daka haweenaydaasoo wasakhaysay firaasha gugashiisa wa alxaqa alcaara bihi ceebna markaa haleeshiisa ninkii aw ilaa nafyi waladin ama marka u baahdo walad uusan dhalin oo islaantan yani ay dhashay laakiin asaga uusan dhalin xaaskiisu laakiin ay dhashay inuu iska nafiyo oo dhaho anuu waladkan maba dhalinba marka ayuu lacaankii la imaanaya waxaa lacaan lagu magacaabay baan ihi kelimaadka maxaa ninka ayaa markuu lacaantabaya wuxuu leeyahay calayhi lacnat اllah lacnad ilahi ha ku dhacdo in kaana min alkaadibiin hadduu been sheegayo marka min baabi اtaqriib ayaa gabadha lacaankeeda lagu magacaabay lacaan iyadoo waxay leedahay calayha adab اllah carada ilaahay ha ku dhacdo in kaanat min alkaadibiin saas iyadoo leedahay asagu laakiin lafdiga lacaanku isticmaalaya marka min baabi اtaqliib ayaa sidaa loo yidhi waxaa asal u ah qowlka ilahi ui waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ila anfusahum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati biاllah inahu lamin الصaadiqiin wاlkhamisatu ana lacnat اllahi calayhi in kana min alkadibiin wayadraw canha alcadaab an tashhada arbaca shahaadaati biاllah inahu lamin alkadibiin wاlkhamisata ana gadb اllahi calayha in kana min الصaadiqiin aayaadka waa garanaysaa fi awali suurati nuur sabab nusuulka aayaadkaas waxaa waxay ahayd baan idhi qisada imaam bukhaari kusoo saaray fii saxiixi hilaal ibna umaya saxaabiga la yidhaahdo ayaa zawjadiisii ku qadfay nabiga agtiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuuna ku qadfay nin la yidhaahdo shariik ibni saxmaa markaasaa nabiga alayh sla slam wuxuu ku yidhi albayinatu aw xaddun fii dahrik ama waxaa weeye markhaati baad keenaysa iyo caddayn ama haddii kale xaddii zinada xaddii qadafka cafwan aw xaddun fii dahrik ama xaddii qadafka lagaa jaraya markaasa wuxu ui yaa nebiy allah ilaah nebigiisio axadkaanaga hadduu haweenaysi ku arko nin xumaantii ku samaynaya faaxishadii ma wuxuu raadinayaa markhaati caddayn buu raadinaya intuu baxuu markhaati raadinaya harirahu ka baarbaaraya markhaati iyo war afar oo markhaati uu raadinaya saas ku nabigana alay slam markaas wuxuu u celinayay albayinatu aw xaddun fii dalik ama markhaatiyaal dhammaystiran baad keeni adiga mooyaane saddex nin oo kale oo markhaati ah marka afar baad noqonaysa wailaa xadun fii dahrika ama waa marka waan xaddii qadafka ayaa lagaa jaraya markaasa ilah wuxuu hi waladii bacataka bilxaq waxaan ku dhaartay allihii xaqa kugu soo saareen inii la saadiqun run baan sheegaya walayunzilana allaahu maa yubriu dahrii min alxad ilahay wuxuu soo dejin doonaa wax dhabarkayga ka beri yeela xaddii qadafka fanalat aayaat marka aayaadkana soo degay sidaasuu lacaankii marku sameeyey sidaasuu ku lacaantaba waxaa kaloo dhaca cuwaymir alcajlaani ayaa islaamtiisa asna sidan u qadfiyey oo asna bukhaari baa soo saaray muslim baa soo marka cuwaymirna waa qisada waa laga wariyaa hilaalna waa laga wariyaa weliba waxay u badan tahay in labadaba arintaasi ay ka dhacdo laakiin waxay u sii badan tahay hilaal ibnu umaya inuu ahaa maxaa yeelay bukhaari muslim baa yani riwaayadiisa isku raacay waaya wuxuu yihi yasbiquhu waxaa ka horeynaya lacaankii qadfun qadaf baa ka horeynaya waagi haddaba intayna taa guda gelin lacaanku wuxuu leeyahay arkaan iyo shuruud iyo waxyaabo ka ratiba arkaantiisu waa saddex mutalaacilaani wasiila laba qof oo lacaantamaya waa zawjkii iyo zawjadii iyo siiqadii ay ku lacaantamayeen shuruud buu leeyahay shuruuddiisu waa afar kow waa inuu qadaf horta ka horeeya qadaf xaddi waajibinaya an yasbiqahu xad qadfun yuujib alxad arrinka labaadna waxaa weeye mrun qaadi bih yani lacaanka waxaa ka horreeya horta qadaf ninku waa inuu xaaskiisii markaasina horta ku qadfaa markuu markaa ku qadfo ayaa leeyahay caddayn keen hadduu caddayn waayo ah ayaa leeyahay markaa ka leecaanta tartiibkaasa lagu soconaya waaya haddii aanan ka leecaantamin axaddii qadafka lagaa jarayaa baa leeyahay kaas horta waa shardi shardiga labaad qaadigu waa inuu faraa oo qaadigu dhahaa leecantama ka saddexaadna kelimaadkii waa inuu u la kina kalimaat wa inu dhahaa sidaa dheh qaadi wa inu dhahaa waxaad dhahdaa sidaa ereyada ku dhawaan gabadha inu dhahaa sidaa dheh ka daba dhahdaa waaya afraadna waxaa weeye almuwaalaat bayna kalimaat lacaan kalimaadka lacaanka in laisku xiriiriyo haddii uu lacaanku dhaco arrimaa ka dhalanaya ko horta xaddii qadafka ayaa ka dhacaysa ninkii xaddii qadafka ka dhacaysa xaddii zinada ayaa gabadha lagu yeelanaya xaddii zinada ayaa gabadha lagu yeelanaya waaya ayadna xaddii zinada waxay kaga dhacaysaa haddii ay lacanto wayadraw canha alcadaab an tashhada arbaca shahadaati billah marka ayad waxaa kaloo ka dhalanaya nikaax inuu fasakhmo markay lacantoma nikaax uu fasakhmaya ooma baahnaba inuu gabadhii furo waxaa ka dhalanaysa inay gabadhani xaaraan ka noqoto muabadan weligeed bay xaaraan ka noqoto ninka uusan sinaba u ku guursan karin bixaali min alaxwaal wuxuu yidhi alfaadda qadafka horta waa saddex sariix iyo kinaaye iyo tacriid saddexdaasuu leeyahay lafdi sariixu cad iyo lafdi kinaaye iyo tacriidka oo sarbeebtii ah yasbiquhu waxaa ka horreynaya qadfun qadaf baa ka horreynaya lacaankii wa sariixuhu qadafka sariixiisa lafdigiisa cadna waxaa weeye azina zinadi weeye ka qowli rajuli ninkii inuu dhaho ka qowlihi ninkii inuu ku dhaho lirajuli nin aw imra'atan ama haweeney zanayta waad zinaysatay aw amase zanayntii gabadhi waad zinaysatay aw amase yaa zaaniyo kii zinaystayo waa ninkii aw amase yaa zaaniya tii zinaystayo wاramyu in lagu tuuro oo lagu qadfo qofkii biilaaji xashafatin xashafa inuu ku qariyay fii farjin farji dhexdii maca waصfi asagoo lagu tilmaamay bitaxriimin xaaraannimo arrinkaas yani farji xaaraan aw amase duburin dubur sariixaani waa lafdi cad wey waanata fi ljabali inuu dhahdo buurtii ayaa zanata macnaha fuushay fi ljabal kinaayatu kinaayo weyn wakada waxaa la mid zanata hadduu dhaho faqad fi lasax wazanayta inuu dhaho wazanayti gabadhya waad ku zinaystay fi ljabali buurtii sariixun ilcadweeye fi lasax muctamadaan qabaa waayahay lacaankii waxaa ka horreynaya horta qadaf baa ka horreynaya so ilahay baa qur-aanka noogu sheegay waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusihim marka ilahay markuu sheegay xaddii qadafka suuratu annuur uu ku sheegay uu yihi waladiina yarmuuna almuxsanaat uma lam yatuu biarbacati shuhada fajliduuhum amaaniina jalda ayaa wuxuu ku xujisiiyey ninkii inuu xaaskiisii qadfo waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusihum isla markaa markhaati aan haysan ragga dumarkooda qadfaya ku qadfaya dabeetna markhaati aan u haysan lacaankii bay la imaanayan bu ilahay saa darteed marka qofka zina lagu qadfay horta qadafka lagu sheegay soomaalida qadaf macnaha waxay leedahay wax kastoo qofka lagu tuurayo lagu hafriyo hay qadfi bay dhahan hay qadfi macnaha hay hafriyanin waxay u hay u been abuuranin qadafka cinda alculamaa oo fi asharci waxaa weeye alramyu bizina qof in zina lagu qadfo oo lagu tuuro ayaa la dhahaa qadaf sariixiisu haddana waxaa weeye lafdiga zinada u isticmaalo sida maalan ninkii inuu ninkii ku dhaho zanayti waa zinaysay ama haweeneyda ku dhaho zanayti waa zinaysatay waa lafdi sariixo cad waa lafdigii sariixa ah waaya ama wuxuu ku leeyahay ninkii yaa zani ama gabadhi ku leeyahay yaa zaniya ah. waa lafdica ah. ama wuxuu ku tilmaamayaa inuu xashashadii ugu qariyay farji xaaraana ama dumur xaaraana taasina waa lafdi sariixa ama wuxuu leeyahay zana'ta fi ljabal eg lafdiga zana'ta fi ljabal waa kinaayuri u fiirso hamza ayaa halkan ku jirta zana'ta maxay lafdiga zana'ta laba macno u ixtimaala zana'ta bimacnaa waad fuushay fi ljabali buurti buurti baad sanatay ama zanata waad ku sinaystay biljabli marka maadaama labadaba ixtimaalo buurna meeshii la sheegay waxa weeye waa kinaayo haddii niyo ugu qasday inuu qofkan qadfo markaa wuxuu noqonaya qadaf hadduusan u qasdinna markaa ma noqonaya qadaf hadduu dhaho zanata keliya u dhahana waa mid waad fuushay zanata labada uga ixtimaashay zinadii iyo waxa weye buurtii la fuulayay wixii la midka ah markaa taadana waa ixtimaashaa waanayta fi ljabal haddii uu dhaho zanayta fi ljabal buurtii baad ku sinaystana sariixun wa taas waa iska caddahay fil asax wa qowluhu inuu dhaho yaa faajiru wa qowluhu inuu ninka ku dhaho qofkii uu kadfayey yaa faajiru kii xumaayo yaa faasiq kii faasiq ahaayo walaha gabadha ku dhaho yaa khabiifatu tii xumayday wa anti adigu tuxibiina waxaad jeceshahay alkhalwata meesha mugdiga waliqurashiyin kii qurashigaaba wuxuu ku yihi yaa nabadiyu kii qotira ahaayo beerta qodanayo walaawjati xaaskiisa wuxuu ku yidhi lam ajidka kuma helin cadraa adiga oo waxaa weeye bikra ah kinaayatu waxaaso dhan waa sarbeen fain ankara hadduu inkiro kii sidaa yidhi iraadata qadfin qadaf inuu u jeeday sudifa biyamiinihi dhaartiisa ayaa lagu rumaynayaa waaya haddii uu ku dhaho alfaadan yaa faajir yaa faasiq ayuu qofku yidhi waa kinaayo waa sarbeen maxaa faajir zaanin wuu noqon karaa wax kalena uu noqon karaa qofka faajir wuxuu ku noqon karaa inuu beenaale yahay inuu qof eh, waxa weeye salaadii ka tegaya inuu yahay inuu ilahay ka cabsay inuu caasi ah khamriga inuu cabo faasiq fisqi inuu noqon karaa zinadii fisqigu wuxuu noqon karaa waxaan zina ahayn waayo marka waa kinaayo hadduu gabadhi ku dhaho yaa khabiifa tii xumaynay taasina waa kinaayo anti tuxibiina alkhalwa meelaa mugdigaad jecesha taasina waa kinaayo waxaad uga jeedaa baan leeyahay gabadhaan leedahay zaaniyata hadduu dhaho waxaan uga jeedaa zaaniyata markaa qaadi buu noqonaya nin qurashi wuxuu ku uri yaa nabaiyu doo qurashi waa nin carab carabta yani qurayshta waxa wey laguma yaqaan inay beeraha qotaan markaasa wuxuu ku uhi yaa nabaiyu qotidiiyo yani macnaha aabbaha dee nin quraysha ma ahee qoti baa ku dhalay marka waxa wey wuxuu qadfayaa hooyadii hooyadii buu qadfayaa waa waa kinaaya laakiin kuma caddo kuma caddo hadduu xaaskiis ku dhaho lam ajidka cadara adoo bikraha kuma arkinba kulama kulminba gabadh bikr guursaday dabeetna wuuu adoo bikra kuma arkin taana waa kinaayo waa gabadhi bikaarada waay ku weeyi kartaa waxaan zinahayn bay ku waayi kartaa soma ila bakaarada zina keliya laguma waaye marka taasina waxa weeye kinaayo weeyaan hadduu dhaho waxaan uga jeeda qadaf qadaf buu noqonaya hadduusan uga jeedinna ma noqonayo fain ankara haddaba hadduu inkiro iraadata qadfin qadaf inuu ujeeday waa la dhaariyey sadiqa biyamiini dhaartiisa lagu rumaynayo hadduu ku dhaarto inuusan qadaf ujeedin waxa wey markaa dhaartiisa lagu rumaynaya wa qowluhu hadduu ku dhaho qofkii uu qadfayey yabna alxalaal qof kale wuxuu kuhi kii eh, inankii xalaashow wa amaa ana anigu miyaa falastu bizaani anu zaani miihi wanaxwii wax la mid ah taasi waa sarbeeb laysa biqadfin qadaf ma ah waina waa haba nigeystee wuxuu yihi yabna alxalaal buu ninkuu yidhi inankii xalaashow kaasi sariix iyo kinaayatoona maaha maxaa yeele laga fahmahayo inuu yabna alxalaal markuu leeyahay xaara yabna alxaraam ba uga jeeda oo dee marka qarkood waxay dhahaan qofku markuu inuu ku caayo wuu ku ammaani kii wanaagsanaayo ah, wuxuu uga jeeda kii xumaayo kii xalaasha ahaayo xalaasha ku dhashayo wuxuu uga jeeda kii xaaraanta ku dhashay marka lafdigan kinaaya sariixna maaha kinaayana maaha maxay laga fahmahaya kuma caddo tacriidu waa laakiin ma aha waxa weeye hadaf ma noqonayo sariixna ma aha kinaayana maaha xataa hadduu niyeysto hadduu dhaho sidoo kale amaa ana falastu bizani aniga soo ma aha anu zani mihi taasina ma noqonayso maxay qadfi maaha sariix iyo kinaayatoona maaha nin ani yidhi bay dhahen soomaalidu dad iska sooco laakiin tan ma noqonayso inuu qofkaa kale oga jeedo inuu zani yahay anugu zani mi hadduu yidhi macnaheeda maaha inaadu zanit waaya taasi qadaf ma noqonayso wa qowluhu qowlkiisu zanaytu gabadh wuxuu ku weri zanaytu biki adigaan kaa zinaystay iqraaru bizina zinow inuu qiraya wey waqadfu gabadhaan wuu qadfaya walow qaala hadduu ku dhaho lisawjatii xaaskiisii yaa zaaniyatii zaaniyadda hayday oo faqaartay dhahdo zanaytu bika adigaan kaa zinaystay adaan macnaa zinada kula sameeyey aw amase anta adiga ayaa asna iga zina badan mini aniga faqaadifu mid qadfay weeye asagu wa kaaniyatu ayadna mid kinaaya la timid weeye falow qaalad hadday dhahdo zanaytu anu waan zinaystay wa anta adiguna asna mina adaa zina badan fa muqiratun mid qirtay wey qiratay weeye zinadii wa qaadifatun asagana mid qadaftay weeye waay haddii uu gabadh ku dhaho zinaytu biki adigaan xumaantii kugu sameeyey zinadii taas waxay ka dhigan tahay asna inuu zina qirtay isla markaa gabadhan uu qadfay gabadhaas waxaa weeye ilaa markhaati la keeno sidaa xaddii laga oofmaayo xaddii zinada laakiin asaga laba xad baa xad zina oo asagaa ma qarta oo zanaytu buudi iyo xad lqaf oo gabadhi uu ku yidhi zanaytu biki adaa kaa zinaysta marka labadaa xad baa fuulaya hadduu xaaskiisa ku dhaho yaa zaaniya oo dabeetana ay dhahdo zanaytu bika asagayba kusoo celisay oo dib ugu celisay ama anta asna mini adaa iga zina badan marka asagu wuu qadfay gabadhii zawjadii ayadna waa kinaaya la timidoo lelafdigan kuma caddo zinaynta bika xaryaaban oga jeedo adiga unbaa hadday zina jirtaba adiga mayna dhex barto manaa de adiga ninkaygii ah inay uga jeedaa dhici karta waaya marka leeda anta azna mina adiga iga zina badanna waxa laga yaba in uga jeedo adigaa faacila anaa mafcuul baa ah faacil iyo mafcuulna dee faacilkaa ka hawl badan waaya haddii ay dhahdo zinaytu iyadaaba qaratayba marka lafdiga cadda isticmaashay laakiin waxay tihi wa anta asna mini taa waxay ka dhigan tahay famuqiratun inay qirtay zina ay qiratay qaadifatun asna ay qadaftay ilan wayba qirata waxay tihi zanaytu wa anta asna minina waxa wey way qadaftay ninkii wa qowluu qowlkiisuu dhaho zanaa farjuki farjigaagaa zinaystay aw dakaruki qadfun qadaf weeye walmadhab madhab waxaa weeye ana qowlu odhahdiisuu dhaho yaduki gacantaada yaduki gabadhiga gacantaada wa caynuki ishaada waliwaladi waladkiisku dhaho lasta minii aniga iga mid ma tihid yani aniga xaggayga kama socotid aw lasta ibni inankayga ma tihid kinaayatun waa kinaayo weliweladi hayrii nin kale weladkiis hadduu ku dhaho ibna fulaan ina hebel ma tihid sariixun waa mid cad macnaa qadaf cad wey ilaa limanfiyin bilcaan ilmo waxa weeye lacaan lagu fogeeye mooyaane zanaa farjuki iyo dakaruki farjuki buu gabadh ku ama nib wuxuu ku yidhi zanaa taasi waa qadaf cad waa iska cadda haddii u zanad yaduki ama zanaa caynuki gacantaadaa zinaysatay ama ishaadaa zinaystay taasina waxaa weeye waa kinaaye ma aha sariix sababtoo ah de alfaadan waxay noqon kartaa bimacnaa ishaadaa zinaystay xumaan baad ku laga jeedaa xumaantii baadan kaa laabin ama gacantaadiibaa xumaan aad ku taabatay wax xaaraana ayaa laga jeedi karaa nabig ala sl slam wuxuu yihi alcaynaani tasniyaan wazinaahuma anadar walyadaani tasniyaan wayadaahuma albatsh wاrijlaani tasniyaan wazinaahuma almashi wاlqalbu yatamanى wayusadiqu dalika alfarj aw yukadibu wayusadiqu dalika alfarj aw yukadibu nabig wuxu alay slam labada indhood way zinaysanayaan zinadooduna waxaa weye waa eegmada labada gacmoodna zinay ku dhacayaan oo zinadooda waxa weeyaan xaaraan inay taabtaan labada lugoodna way zinaysanayaan waxa weeye inay xumaan u socdaan wahaakada waxaas dhan waxaa rumaynayu nabig alay slam farjiga ama kaasaa beenina ama farjigaa rumaynaya ama beeninaya marka inuu taa wajeedaa dhici karta markuu leeya yaduki oo caynuki zanad hadduu weladkiis ku dhaho aniga xaggayga kamama socotidba aniga weladkayga mama tihidba ama inankayga ma tihid hadduu dhaho taasina ma aha inuu hooyadii qadfayo kaba dhigan inuu hooyadii qadfayo waafahan sooma sababto ah mararka qaarkood waxaa loo isticmaalaa yani ta'diib weladkaaga markaad carhaanayso ayaad dhihi kartaa mar qaarkood anu kumaba dhalinba anigu xaggay kama matidba ama inankiigama matid waxa laga yaba baab zajri iyo canaan inuusa jeedo laakiin hadduu oga jeedo inuu hooyadii qadfayo taasi waa qadaf waa kinaaya haddaba hadduu laakiin walad uusan dhalin uu ku dhaho ina hebel matid taasi iska cadda hooyadii buu qadfaya hooyadii buu qadfayaa way caddahay ina hebelba matid hadduu ku dhaho hooyadii buu qadfay ilaa inuu waladkaasi yahay mooyaane mid lacaan lagu fogeeyey oo laga lacaantamay aabbihiibaaba ka dhaartay oo yidhi anu kani maba dhalinba oo ka lacaantamay hooyadii kala habaartamay hadduu kaas yahay de markaas waxa weeye sariix markaas ma aha maxaa yaele laga yaabaa in uga jeedo inankiisii sharcigaad ma tihid ama waxa weye ma shabahid agga abuurka iyo khuluqa in uga laga yaabaa halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allah waslm ala nabiyina